alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira mowduuca caawa aynu joognaa waa albaabu asaabic fi alwasli waalfasli wuxuu ku saabsan yahay baabka toddobaad wasliga iyo fasliga ayuu ku saabsan yahay waa mutaqaabilaanoo waa laba iska horjeeda wasligu waa cadafka khaas ahaan waaw wax lagu cadfo oo jumalka laysugu cadfo fasliguna waa in cadafka la yska daayo waawga wax la laysugu cadfaayo oo jumalka la laysugu cadfayo wasli waa xidhiidhin faslina waa ka soocid ama waa ka goyn mu'allifiintu waxay yidhaahdeen ullah alwaslu cadfu jumlatin calaa ukhraa wasligu waa in jumlo lagu cadfo calaa ukhraa jumlo kale lagu cadfo ay calaa jumlatin ukhraa khaas ahaan weliba waxaa lagu gaar yeelay siday dibba ka sheegayaan waaw in laysugu cadfo walfaslu fasliguna waa soocista weeyaane tarkuhu cadfigaa in laga tago waawga laysugu cadfaayo ayaa waxaa la yidhaahdaa fasli walkalaamu haahunaa qaasirun cala alcadfi bilwaaw hadalkuna halkan wuxuu ku gaar yahay oo ku kooban yahay cadafka waaw wax laysugu cadfaayo ee cadafyada xuruufta kale wax laysugu cadfayo kuma saabsana lianna alcadfa bikayriha maxaa yeelay cadafka xaraf aan waaw ahayn wax laysugu cadfayo laa yaqacu fiihi ishtibaah kuma dhacayo wax markaa dheehan ahi ama wax isku qaldan ahi ama isu ekaansha kuma dhacayo waa la garanayaa mowdica uu ku habboon yahay walikullin min alwasli biha waalfasli mawaadic mid kastoo wasliga bimacnaa cadafka waawga wax lagu cadfo ah iyo cadafkaa in layska daayo ah waxaa u sugnaatay meelo ayaa u sugnaatay iyo mawaadic mawaadicdii ayay mashaayikhdu markaa tirinayaan oo ay sheegayaan mawaadica alwasli iyo mawaadica alfasli ayay sheegayaan baabkani waa baab muhim ah culammaduna ay aad u baraarujiyeen muhimmaddiisa ilaa qaar ay gaadhsiiyeen sida abu caliyi alfarisi inuu yidhi albalaagatu macrifatu alwasli waalfasli abu caliyin alfarisi waxau yidhi balaaqadu waxa weeye waa in markaa la garto wasliga iyo fasliga ayaa balaaqa la yidhaahdaa bimacnaa wuxuu ka tilmaamayaa muhimmadda baabkani leeyahay abwaabta balaaqada baababka ugu ishkaalka badan ayuu ka mid yahay ama waa baabka ugu ishkaalka badan ba marka ruuxa itqaaniya mawaadicdan oo si fiican u garanaya balaqada inta kalena waaba u sahlan tahay marka wuxuu ka tilmaamayaa min xaysu ahamiya ayuu uga jeedaa min baabi alxaju carafa waxaana la ogsoon yahay xajku arkaan kaleo aan carafo ahayn inuu leeyahay laakiin rukniga ugu muhiimsan inuu yahay wuquuf bicarafa ayaa looga jeedaa alxaju carafa halkanna marka la yidhi albalaagatu macrifatu alwasli waalfasli waa calaa hada alminwaal waa noocaas weeye culamo badan baa ka hadashay muhimmadda baabkanna tilmaantay marka aad iyo aad buu baabkani u muhim yahay mawaadicdan iyo sida loo dabdinayaana ahamiyad gaaray leeyihiin sidaas aawadeed bay culammadu isweydiiyaan mawaadicda qur'aanka ay ku dhacday waaw in la laysugu cadfay jumalka qaarkood inay isweydiiyaan sababta la laysugu cadfay maxay tahay munaasabada ka dhaxaysa maxay tahay marka cadafka waaw wax la laysugu cadfo weliba ku sii gaar yahay alwasli waa cadafka haddii mufrad mufrad lagu cadfaayo baabkani kuma saabsana jumal buu khuseeyaa laakiin cadfu lmufradaat waawbaha ha laysugu cadfee mufradaad laysku cadfaayo baabkani ma khuseeyo waliba gaarnimo wuxuu ugu sii saabsan yahay jumalka aan maxalka lahayn ayuu si gaara ugu sii saabsan yahay oo ahamiyad gaara leh jumlooyinka maxal icraabta ku leh waa dhacdaa in waawga laysugu cadfo laakiin waxaa looga jeedaa in markaa la wadaajiyo maxalka la yskaga cadfaayo ama maxalu jar ama maxalu nasbo ama maxalu rafco laga itbaacinayo laga raacinayo laakiin jumalkii aan maxal icraabta ku lahayn jar iyo nasbo iyo rafco laga raacinayo xagga maxal ahaan ma jirto waayo maxal icraabeedba ma leh idan waa inuu xukunku ku gaar yahay maxal inuu icraabta ka lahayn waa laga raacinayaaye waa in markaa weliba xagga macnaha uu arrinku ku sii saabsan yahay xaggii macnaha dabad la eegayaa munaasabada keensanaysaa maxay tahay in la ysku cadfo waxayse u baahan tahay marka jumlo jumlo lagu cadfaayo waaw loogu cadfaayo aan gudagallo qaala almu'alifuuna raximahum ullah mawaadicu alwasli bilwaawi meelaha cadafka waaw wax lagu cadfaayo meelaheeda baa halkan lagu baxsinaya ama lagaga hadlayaa yajibu alwaslu waxaa waajiba cadafka ayaa waajiba fii mawdicayni laba mawdic gudahood ayuu laasim yahay oo waajib yahay alawalu mawdica koowaad ida itafaqat iljumlataani khabaran aw inshaaa waa hadday iswaafaqdo labada jumlo xagga khabarka ay iska waafaqdo aw inshaa'an ama xagga inshaaga ay iska waafaqdo oo labadiiba waa laba khabar ama labadiiba waa laba inshaa kaasi waa shardiga koowaad wa kaana baynahumaa jihatun jaamicatun ay munaasabatun taamma uuna ahaaday dhexdooda labadaa jumlo jiha kulminaysaa oo isu keenaysaa waa inay jirtaa jihatun jaamica maxaa loo jeedaa ay munaasabatun taamma munaasabo dhammaystirani waa inay ka dhaxaysaa bimacnaa xidhiidh labada markaa jumlo ka dhaxeeya waa inuu jiraa xidhiidhkaasi marba waxbuu noqon karaa saynu dib ka tilmaami doonno insha allah kaasina waa shardiga labaad walam yakun maanicun min alcadfi waa inaanu jirin maanic diidaya cadafka la ysku cadfayo diidayaa waa inaanu jirin labada shardiye horeba ha oofsamaane oo labada jumlaba khabar ha ahaato ama labaduba inshaa ha ahaadaan munaasabo taam oo ka dhaxaysaana ha jirtaba e haddii maanic diidayaa uu jiro waa baaqanayaa cadafkaasi oo maanicu dee xukunkii waa baajiyaa axkaamahaba sokumaad soo arag asbaabtiyaday jirto haddii maanic meesha yaallo inuu xukunkaasi baaqanayo sababul irsigii baa jooga oo sababtay isku dhaxli lahaayeen labadan ruux ee mid dhintay waa qaa'imo waa joogtaa laakiin maanic hadduu yimaado sida ikhtilaafu diin ama sida markaa waxaa weeye qatli ama sida riqi dhaxalkii ma xasilayo ma imanayo waayo maanica ayaa baajinaya sababtii waajibinaysay salaada yaday joogto ayaa haddana haddii maanic uu yaallo wujuubkii salaaddu u baaqanaya oo gabadhu haddii ay leedahay labadii dhiig midkood damu lxayd aw damu nifaas dee wujuubu alsalaa waa baaqanaya walow sababu lwujuub haba joogabe waxaynu uga jeednaa labada shardiyo hore iyagoo oofsamay haddii maanic cadafka diidayaa uu jiro dib buu kaaga fasiri doonaaye hadda duubduub u qaado waxaad qabsataa maanic cadafka diidayaa hadduu jiro layskuma cadfaye waa la faslinaya saddexdaa shardaa loo shartiyaa cadafka waaw laysugu cadfayo laba jumlo laysugu cadfayo mufradaad kuma saabsana naxu tusaale waxa waa shuruuddaa tii dhammaystiratay jumladii dhammaystiratay shuruuddaas ee jumlada kale lagu waslinayo ee lagu cadfaayo naxwu qawlihi tacaala ina alabraara la fii naciim ina alabraara kuwa abraarta ehe wan wanaagsani ee khayrka iyo iimaanka iyo biriga la yimi la fii naciimin naciim bay ku sugan yihiin oo way necmaysanayaan wa ina alfujaara kuwa xunxumi la fii jaxiim jaxiime ayay ku sugan yihiin waaw baa laysugu cadfay waa laba jumlo ina alabraara la fii naciim waa jumla wa ina alfujaara la fii jaxiimna waa jumla cadfu lmufradaat ma aha waa cadfu ljumal ina alabraara la fii naciim jumladani waxay noqonaysaa waa jumla istiinaafiyo mar hadday jumlo istiinaafiyaa tahay laa maxalla laha min alicraab waana jumla khabariya waa khabar inshaa maaha wa ina alfujaara la fii jaxiim iyaduna waa khabariya labada jumlo mid waliba waa khabariyatun lafdan wa macnan khabar baa loo nisbeeyey xagga lafdiga iyo xagga macnaha mid walba oo odhaahdeedu waa khabar macnaheeduna waa khabar bimacnaa khabar inshaa looga jeedo ama amar looga jeedo ma aha ee waa khabar khabarnimo looga jeedo ila waxaa soo aroortay jumla khabariyo saynu arki doonno macnaheedu uu inshaa yahay ama jumlo inshaa'iyo ahoo lafdigeedu uu inshaa yahay laakiin macnaheedu uu khabar yahay labadan jumlo mid waliba waa khabariyatun lafdan wa macnan xagga lafdiga iyo xagga macnaha mid walba khabar bay ka tahay waaw baa la ysugu cadfa wa naxwu falyadxakuu qaliila walyabkuu kaiira falyadxakuu ha qoslaan qaliilan in yar ha qoslaan waliyabkuu ha ooyaan kaiiran in fara badan ha ooyaan bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa munaafiqiintaa laga warramayaa in xaalkoodu sidaa noqonayo inta yare adduunyada joogaanna ha qoslaan aakhiro oo abad ahaanana si abadiya ha u ooyaan adduunyada intay joogaan iyo aakhirana dee aakhira badan marka waxaa laga tilmaamayaa intan yar hadday qoslaan weligood bay ooyi doonaan marka intan ha sii qoslaan in badanna marka dambe ha ooyaan ha la yidhaahdo inshaa ayaa looga jeedaa yacni lafdigeeduna waa inshaa macnaheeduna waa inshaa ha la yidhaahdo ama ha la yidhaahdo lafdigeedu waa inshaa laakiin macnaha looga jeedaa waa khabar kii la yidhaahdaba waxay noqonaysaa inay iswaafaqayaan munaasabadiina waa jirtaa maanic diidaya cadafkana ma jiro waana iswaafaqsan yihiinoo lafdigeedu labadaba waa inshaa macnahooduna isku midunbuu u dhacaya ama dheh khabarnimay u dhacayaan ama dheh waa inshaa inshaa looga jeedaba dheho mu'alifiintu waxay inoo sheegayaan raximahumullah mawaadicda wasligu leeyahay mawaadicda wasligu leeyahay waxay ku soo ururiyeen kitaabku waa kitaab la sahlay oo la fudaydiyeyoo tacqiidaadka iyo adayga kutubta balaaqada ay badiba markaa qorayaan markay baabkan ka warramayaan uma tacarudayaan waa kitaab diraaso loogu talagalay aad bay u sahleen mashaayiikhdii u fudaydiyeen istilaaxaadkii iyo tacbiiraadkii ay isticmaali jireenna badiba may isticmaalin markay si fiican u sharxaan dabadeed bay waxay yidhaahdaan wa yuqaalu kada kamaalulitisaal baa la yidhaahdaa ama kamaalulinqitaac baa la yidhaahdaa ama shibhuulitisaal baa la yidhaahdaa ama shibhu shibhuulinqitaac baa la yidhaahdaa ama tawasud bayna alkamaalayni baa la yidhahdaa marka dambe nihaayada fasligaynu ku arki doonnaaye bay sidaa ku soo gebagabaynayaan muuqaalo laakiin marka hore cibaaraad waadixoo cad bay ku sharxayaan tacbiiraadkii ay isticmaali jireenee tacqiidku ku jiraya adkaa way iska dhaafeen wasligii waxaa loo shardinayaa kow labada jumlo inay iswaafaqaan xagga khabarnimo iyo xagga inshaa mid walba waa inay iska waafaqaan inshaa iyo khabar hadda sharxi mayno horaynu usoo aragnay labada jumle laysku cadfayaa labaduba waa inay laba khabar yihiin ama labaduba laba inshaa yihiin oo lafdan wa macnan mid walba waa inay khabar u yihiin ama mid walba waa inay inshaa u yihiin weji labaadoo kalaa bannaan oo maxay ah in waxa midna ay khabariya noqoto midna inshaa'iya noqoto xagga lafdiga laakiin macnaha ay iska waafaqaanoo macnihii wada inshaa noqdaan ama macnihii wada khabar noqdaan taasi haynoo dambayso waynu sharxi doonnaa iyadana laakiin labada mid walba inay noqoto khabariya lafdan wa macnan tusaalaheedu waxay tahay ina alabraara la fii naciim wa ina alfujaara la fii jaxiim mid waliba waa jumla khabariya jihaad jaamicaa baa jirtoo kulminaysa jihaada jaamicadii waa munaasabo ka dhaxaysa munaasabadu waa wax ka dhexeeyo xidhiidh ah oo isku xidhaya labada laba shay oo aan shaqo isku lahayn fasligaynu ku arki doonnaaye layskuma cadfo waa in munaasaba ka dhaxaysaa munaasabadaa ka dhaxaynaysaa mar waxay noqon kartaa midow ay midowsan yihiinoo ka xukunka loo tiirinayo ama musnadu ilayhiga ama musnadka labada mid waliba uu isku mid qura yahay waa itixaad cid keliya ayaa xukunka loo wada tiirinayaa waa munaasabo haddaad tidhaahdo zaydun ninka zayd la yidhaahdaa yaktubu wayashcuru waa qoraa wax oo waa qoraa wayashcuru waana gabyaa munaasabada ka dhaxaysa maxay tahay musnadu ilayhiga xukunka loo tiirinayo kitaabadiiyo shicirka ayaa cid qura ah oo isku mid ah waa munaasabo calaaqana ka dhaxaysa kitaabada iyo iyo shicirkana nooc munaasabi waa ka dhaxaysa haddaad tidhahdo zaydu ninka zayd la yidhahdo yucdii waxbuu bixiyaa wayamnacu waxna waa diidaa oo mar wax waa bixiyaa marna waa diidaa munaasaba waa ka dhaxaysaayoo musnadu ileyhiga xukunka loo tiirinayaa waa shakhsi qura musnadka laftiisa waa khabarkee munaasaba ka dhaxaysoo munaasabada ka dhaxaysaa waa tadaadi iska horjeed oo ictaaq iyo mancigu waa mutaqaabilaan waa laba shay oo isa soo qaabilaya laakiin laba waxaan shaqo isku lahayn layskuma cadfo oo haddaad tidhaahdo zaydu ninka zayd la yidhaahdaa yanaamu waa yashcuru waa seexdaa waana gabiyaa waxaa la isweydiinayaa maxaa gabayga iyo seexashada ka dhexeeya wax munaasabo ah xaggan musnadu ilayhigii inuu shaksi qura itixaad ka dhaxeeyo yaa ka xukunka loo tiirinayo taasi waa jirtaa laakiin wixii lagu khabray ee la ysku cadfayo ile laba jumla la ysku cadfo labadaba isaga loo isnaadinayey waa in iyada lafteeda munaasaba ka dhaxaysaa yucii wa yamnacu munaasaba ka dhaxaysaa laakiin yanaamu wa yashcuru maxaa munaasabe ka dhexeeya laba waxoo iska soo horjeeda ma aha laba waxoo markaa isku tacalluqa ma aha labadii mid walba hadal ma aha hadda maaragta hadal baa lagu qoraya gabaygina waa nooc hadalka ka mid ah. marka nooc munaasaba baa jirta laakiin haddii la yidhahdo yanaamu wa yashcuru waana seexda waana gabyaa dee munaasaba kama dhaxayso laakiin haddii la yidhahdo zaydu ninka zayd la yidhaahdaa yuctii wa yamnacu waa la garanayaa munaasabada waa waadix hadda maaragta munaasaba waadixa marka munaasabadu mar waxay noqon kartaa musnadu ilayhigu inuu mid qura yahay waxay noqon kartaa inaan musnadu ilayhigu mid qura ahayne musnadka laftiisu uu mid qura yahay oo haddii la yidhaahdo zaydun wa camrun ninka zayd la yidhaahdo iyo ninka camar la yidhaahdo xukun haddii laga dhaxaysiinayo oo la yidhaahdo markaa waxa weeye saa iyo yihiin labadoodii xukunka laga dhaxaysinaya hadduu mid qura noqonayo mid qura hadduu noqonayo markaa lafteeda waxay noqonaysaa inay waxa weeye saa'iq noqonayso marka almuhim munaasaba waa inay jirtaa munaasabadaas itixaad bay noqon kartaa isku mid ahaansho waxay noqon kartaa munaasabadaasi tadaadi iska horjeed bay noqon kartaa waxay noqon kartaa tadaayuf bay noqon kartaa tadaayuf waa maxay waa laba shayoo masalan yacni sida markaa bunuwo iyo ubuwo tadaayuf baa la yidhahdaa oo ibnun markaad garato waxaad garanaysaa ubuwa inay jirto waayo ubuwada iyo bunuwada waxa ka dhaxaysa nooc tadaayufaa ka dhaxaysa nooc tadaayufaa ka dhaxaysa ashyaada qaarkood waxaa dhici karta in taqaabul ku jiro ay iska soo hor jeedaan oo yaynay markaasi yacnii xisiya isaga soo horjeedine waxay noqon kartaa khayaaliga in lagu garanayo yacni ashyaadan inay markaa isa soo qaabilayaan yacni in la garanayo oo iminka markaa samo la sheegaayo haddana dhul la sheegaayo dee cirkii iyo dhulkii waxaa jira nooc yacni xagga marka la eego khayaalka marka cir markaa waxa weeye la garto dhulkii waa xasuusanaya qofku ama dhulkii marka la sheego cirkii waa xasuusanaya aayaadkan allah uu yidhi afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat wa ila alsamaa'i kayfa ruficat wa ila aljibaali kayfa nusibat wa ila alardi kayfa sutixat yacni waxaa markaa ku sugan yacni waxa weeye geel in laga warramayo iyo cir in laga waramayo iyo in buura laga waramayo iyo in dhul laga waramayo waa afar jumlo afarta jumlo waa la ysku cadfo saddexda dambeba waxaa loogu cadfay waaw waxaa lagu bilaabay geelii afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat geelii markii la sheegay baa haddana samada la sheegay wa ila asamaa'i kayfa ruficat samada markii la sheegay haddana waxaa la sheegay buuraha ayaa la sheegay wa ila aljibaali kayfa nusibat yacni miyaynay arkayn geela sidee baa loo abuura sida ilaahay u abuuray mayna arkayn cirkana sida loo kor yeelay mayna arkayn buuraha sida loo dhidbee loo taagay mayna arkayn arladana sida loo goglay mayna arkayn waxay culammadu isweydiiyeen jumalkan munaasabada ka dhaxaysee laysugu cadfay waa maxay munaasaba taama waa inay jirtaa soo maa munaasabadu waa maxay culammadu waxay yidhahaan munaasabadu waxa weeyaan qur-aankii luqa carbeed buu ku soo digay carabtana xoolaha ay ugu jeclaayeene waagaa ay dhaqan jireen wuxuu ahaa geela ayuu ahaa marka sida yaqaaneen markii lagula khitaabay ninkaa reer miyiga ahi geela uu daba jooga ayuu arkaya indhaha markuu sidaa u kala qaado geela uu daba joogu arkaya xagga cirka hadduu eegana dee cirku arkaya roobkiina dee waa u baahan yahayoo yacnii geela wuxuu cunayo iyo wuxuu cabbayaaba dee roobkuu ku xidhan yahy dhulkuna waa kuu ku da'ayey nabaadku ka soo baxaye geelu daaqayay markay dhibaatooyin yimaadaan buuruhu waa kuwuu ku gabbanaye uu gelaayey buuruhu waa meeluhu ku eeranayey marka afarta munaasabada ka dhaxaysa waa noocaas yacani waxa weeye cirkii iyo dhulkii iyo buurihii iyo geelii dee intii ugu dhowayda ku xeernayd hadday kor tahay hadday hoos tahay hadday markaa kanu hayo tahay hadduu hareeraha inuu eega tahay mid walba waxay ka kooban yihiin afartaas noocan maa munaasaba ka dhexaysa munaasabadaasi waxay tahay ninka badwiga ah khayaalkiisa afartanba waa ku soo wada dhacayaan waa munaasabatun fi filkhayaal bay yidhahdeen culammadu oo munaasabadii waxay yidhahdeen waa munaasaba caqliya aw wahmiya aw khayaaliya saddexdaasay u qaybiyaan tacaabiirta may isticmaalin mashaayiikhdu waxays yidhaahdeen dalabada dhiganaysa ee madaarista waa ku adkaan kartaa inaad tidhaahdaan tacaabirta qolada balaaqadu isticmaalaan oo ay yidhaahdaan yacni jaamicu wuxuu noqon karaa imaa caqliyun aw wahmiyun aw khayaaliyun ay sidaa yidhaahdaan oo mid walba ay yidhaahdo intaasoo suuraa ka imanaysa xoogaa tashacubkeedu waa ku adkaan karaa sangaabta uga soo qabo qaacidada u dhiib markay mawduuca sii galaan kutubaha marka mawduuca ku saabsanna ay sii raaraacaan iyagaa wixii tafaasiila sii arki doonee hadda qaacidada markaa waxa weyaan yani u laqin tusaalahana markaa u sheeg marka munaasabad taama wayna udhexaysaa munaasabadaasi mar waxay noqon kartaa dee inay markaa labadii shay isku mid yihiin mar waxay noqon kartaa nooc itihaad ay noqon kartaa ama shibhu tamaasul bay noqon kartaa ama tadaadi bay noqon kartaa yani waxa weeye siyaalo kala duwan bay udhici karta ama tadaayuf bay noqon karta intaa mid walba waa ka suuragal ina alabraara la fii naciim wa alfujaara la fii jaxiim munaasabada ka dhaxaysaa waa maxay abraar iyo fujaar waa isku liddi soo waa tadaadi labada meelood ay kala gelayaanna isku liddi marka munaasabadu waxay noqonaysaa munaasabo tadaadiay noqonaysaa halkan iska horjeed ah oo isku ah yuuliju leyla fi nahaari wa yuuliju nahaara fi lleyl habeenkii wuxuu gelinayaa maalintii maalintiina wuxuu gelinayaa habeenkii waxaa la ysugu cadfay waaw munaasabadu maxay tahay labada mid waliba waa jumla khabariya oo khabarnimo looga jeedo lafdan wa macnan shardigii hore waa mutawafir shardiga labaad munaasaba waa inay jirtaa munaasabadu habeen iyo maalin sow iska horjeed maaha oo laba shay oo mutaqaabilaan oo tadaadi ka dhaxeeya sow maaha laba shay oo markaa mutaqaabilaana soo maha in markaa kan la siyaadinayo marna kan la siyaadinayana siyaadadii mid bay ka dhacaysaa ka kalena way ku dhacaysaa mid baa wax laga nuqsaaminaya ka kalena waa lagu siyaadinaya halkaana nooc munaasababaa ka dhaxaysa soo maa kan la kordhiyo kii kale waa nuqsaamaya soo maa ka kale la kordhiyana kan nuqsaamaya soo marka munaasabadii waa muuqataa soo maa falyadxakuu qaliilan walyabkuu kasiiran labada mid waliba waa inshaa daxik iyo bukaa maxay isku yihiin waa laba shay oo iska soo hor jeeda sowmaa inuu ka hore qaliil yahay ka dambana kasiir yahayna waa laba shay oo iska soo hor jeeda sowmaa labadii mid waliba waa inshaa waana markaa mutaqaabilaanoo waa laba shay oo iska soo hor jeeda marka maanic diidayaana meeshii cadafka ma yaallo marka maanic diidaya dib buu inooga keeni doonaa insha allah wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu cuna oo washrabuu cabba walaa tusrifuu ha israafina waawgu markuu jumlo ugu horeeyo istinaaf waa noqdaayo waa u yimaaddaa istinaaf hadda ka hore baabkeenna maa washrabuu walaa tusrifuu maxaa loogu cadfay akliga iyo shurbiga munaasaba ma ka dhexaysaa oo marka wax la cunaayo cabitaankana waa lagu daraa soo maa ida nooc munaasabaaba ka dhaxaysa cunitaanka iyo cabbitaanka labada mid waliba waa inshaa soo maa inshaanimaday ka simeeyeenoo waa laba amara walaa tusrifu haddaa maxaa loogu cadfay ilayadu waa nahyi nahyigu inshaa ma yahay mise maaha inshaagu soo uma qaybsamayn marka anwaac ma lahayn lama shardinaayo inuu markaa wada amar ay yihiin ee waxaa laga eegayaa inshaa ma wada yihiin markaa nahyiga iyo amarku inshaa ma wada noqonayaan mise wada noqonayaan waa wada noqonaya idan israafka lagu cadfaayo xaggu calaaqo kale iyo cunitaanka iyo cabbitaanka dee waxaa la reebayaa cunitaanka iyo cabitaanka in lagu israafaa la reebayaa idan munaasaba ka dhaxaysa oo dadka qaarkood intay wax cunaan oo cabbaan ayaa cunitaankii iyo cabbitaankii ay ku israafaan marka in la yidhaahdo ha israafina nooc munaasababa udhaxaysa saas aawadeed waa lagu cadfay waa cadday taasina soo ma waaya waxaa jira haddaba labadii jumlo waxay noqon karaan khabariyatun yani khabaran oo inagii nidhi ida itafaqat iljumlataani khabaran aw inshaa'an lafdan wa macnan aw macnan halkaasaan laba qaybood ka saarnay in lafdan wa macnan mid walba ay khabar wada yihiin ama inshaa wada yihiin oo xaggii lafdigana waa khabar ama waa inshaa xaggii macnahana waa khabar ama waa inshaa labadoodiba way isleeyihiin khabar xagga lafdiga iyo waxaa jira aw macnan aw macnan taasi waa maxay labadii jumlo waa iskhilaafeenoo midna waa khabar midna waa inshaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin khabarnimadiiyo inshaaga ku kala duwanaadaan xagga lafdigee xagga macnahay isugu tegayaanoo ama wada khabar bay noqonayaan ama wada inshaa bay noqonayaan oo waxaa jira khabaru yuraadu bihi alamru ama khabaru yuraadu bihi nahyu ama markaa nahyun yuraadu bihi nafyu ama amrun yuraadu bihi alkhabaru amar khabar looga jeedo ama nahyi khabar looga jeedaa iyaduna jirta tusaalaheedu waxay tahay waida akhadnaa miihaaqa banii israa'iila laa tacbuduuna ila allaha wabilwaalidayni ixsaana wadilqurba walyataama walmasaakiini waquluu linnaasi xusna waid akhadnaa miihaaqa banii israa'iila laa tacbuduuna ila allaha ma khabar baa mise waa inshaa waa khabar waxaa lagu cadfay waquuluu linnaasi xusnaa ma khabar ba mise waa ishaa waa ishaa haddaba way iskhilaafeenoo tii horena waxay ahayd khabar tii dambena waxay noqotay ishaa laakiin culammadu waxay yidhaahdeen ta hore ee laa tacbuduuna ila allaha ayaa waxay tahay khabaru yuraadu bihi alinshaau waa khabar inshaa looga jeedo waa nafyi nahyi looga jeedo laa tacbuduuna ila allaha ay laa tacbuduu ila allaha marka xaggii lafdiga ha ku kala duwanaadaane oo khabar iyo inshaa ha kala ahaadaanu ha iska khilaafaan xaggaase xaggii macnahay iska waafaqeeno labadooduba inshaa xagga macnaha ka noqdeen taasaa waxay saa'iq ka dhigtay in laysku cadfi karo macaddan waxaa la mida qowluhu tacaala inii ushhidu allaha washhadu annii barii'un mima tushrikuun innii ushhidu allaaha anigu ilaahay baan markhaati gelinayaa washhadu annii barii'un mima tushrikuun ka markhaati noqda inaan beri ka ahay waxaa ilaahay ugu shariig yeelaysaan innii ushhidu allaha maxay noqonaysaa ma khabar mise inshaa ma waa khabar lafdigeedu waa khabar marka washhaduu lafdigeedu ha ahaado inshaa oo amar ha ahaado laakiin culammadu waxay yidhaahdeen waa inshaa'iyatun lafdan khabariyatun macnan xagga lafdiga inshaa ha ka ahaatee xagga macnahay khabar ka tahay oo washhaduu macnuu wuxuu dhacayaa idinkuna waa ka markhaati noqonaysaa marka maadaama lafdigeedu inshaaba ha noqdee macnaha khabar looga jeedo waxay noqonaysaa in khabar khabar lagu cadfay ayay noqonaysa khabariyada iyo inshaagu markay iskhilaafaan yacni xagga lafdiga iska khilaafaan waa inay xagga macnaha ilaaba ilaa iska waafaqaan calaa kulli xaal mas'alada waxaan yaro tilmaamayaa qolyaha balaaqadu waxay yidhaahdaan jumlo khabarka iyo inshaaga ku kala duwan oo lafdan waa macnan mid walba u kala duwan oo xataa xagga macnaha iska waafaqayn ama khabarnimo ama inshaa layskuma cadfi kara bay yidhahdeen qolyaha balaaqadu saasay sheegaan waxay ka dhigan yihiin kalmujmiciina calayh laakiin culammada nuxaaddu iyaga qaarkood waa ogol yihiin inshaa iyo khabar in laysku cadfi karo lafdan wa macnan u kala duwan xagga lafdiga iyo xagga macnahaba khabarka iyo inshaagu hadday u kala duwan yihiin oo khabar khabarnimo looga jeedo iyo inshaa inshaa looga jeedo inaan laysku cadfi karin qolyaha markaa balaaqada qaba qolyaha nuxaaddu way isku khilaafeen in badanoo nuxaadda ka mid waa bannaynayaan siibaweyhina waa ka mid qolida bannaysay sheekha la yidhaahdo maxamed cabdulkhaaliq cudayma kitaabkiisa weyn ee la yidhaahdo daraasaat liasaaliib alqur'aan alkariim waa kitaab qayima oo mufiid ah oo aad u qiimo badan sheekh culammada mucaasiriinta ka mida buu ahaa oo misri ah culammadii reer azhara ah, digtooraaga ka qaatay ka mid ah kitaabkaasi waa koob iyo toban mujallad culamada casriganna aad bay uga yaabeen waxay yidhaahdeen haddii loo diri lahaa shakhsi keliya iska daayey koox haddii loo diri lahaa ee camalkaa ku kici lahaayeen wuxuu noqon lahaa camal weyn buu noqon lahaa waxaa waxaase cajiiba inuu shakhsi keliya camalkaa ku kacay wuxuu raaraaco diraaseeyey qur'aanka shiikha takhasuskiisu marka hore waa carabiyo takhasuskiisu carabiyu ahaa wuxuu arkay culammada carabiyada had iyo jeer inay aad ugu deliishadaan ashcaarta iyo gabayada iyo ashyaadaas waxaanu yidhi shicir baa ka mashquuliyey qur'aankii wuxuu doonay qur'aankii inuu diraaseeyo oo nooc walba shawaahid uga doono uuna eego qawaacidda markaa ay sheegayaane xataa ay tilmaamayaan sida qur'aanka ay ugu timi wasliga iyo fasliga markuu ka hadliyey ilaa culumtii balaaqada ayuu markaa gala waxau odhanayaa qur'aanka markaan tatabucay waxaan ka helay laba iyo toban mawdic oo inshaa'iya iyo khabariya laysku cadfay siibaweyhi isagu waa inagii sheegnay inuu bannaynaayo jumlada khabariyada ah iyo jumlada inshaa'iyada ah in laysku cadfi karo mawaadicda waxaa ka mid a ah, walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu llahi calayhi wainahu inahu la fisq walaa ta'kuluu waa nahyi wa inahu la fisqunna waa khabar waxay ka mid tahay mawaadicda qur'aanka la soo qaada inkastoo jawaabta ay ka jawaabayaan qolyaha balaaqadu jawaabo kala duwan oo takallaf ku jiro ay doonan inay kaga jawaabaan waxaa la mida laarjumannaka wahjurnii maliya abuu ibraahim markuu ibraahim ku yidhi ilaahay baan ku dhaartaye waan ku rajminayaa oo waa ku rajminaya waa ku rajminaya wahjurnii maliya ta hore waa khabar tadambana waa inshaa qolyaha balaaqadu waxay yidhaahdeen jumlada waxaa lagu cadfayaa jumlo xadfan oo waxaa macnuhu u waxdarnii ixdarnii wahjurnii maliya saasuu macnuhu dhacaya buu yidhahdeen oo ixdarnii baa la qadaraya tan kale lafteeda wa innahu la fisqun qaarkood waxay yidhahdeen waa xaal oo waxay yidhahdeen macnuhu wuxuu u dhacayaa walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismuullaahi calayhi wa inahu waalxaal inahu la fisqun waatay culammada qaarkood ay ka dariishadeen isimka haddii laga tago oo ruuxii muslimka ahaa ee hadduu is yidhaahdo wax ku gowraco magac ku gowrac magaca ilaahay uun ku gowrici lahaa markuu magaca ka tago in dabiixadiisa la cunayo waayo waxay yidhahdeen dabiixadiisu dee fisqi maaha hadduu bisimkii ilaawuma fisqi maaha maya fisqi wax ku sheegaya ma jiro marka walxaal innahu la fisqun yahay ha cunina culamada qaar waa tataa calaa kulli xaal waxa ugu daciifsan jawaabaha lagaga jawaabay jawaabuu kaga jawaabay bahaa ibnu subki waa jawaab hariib ah jawaabtaasi waxay tahay waa in la yidhaahdo sibawayhina waa banneeyey mawaadic soo aroorayna waa jiraa marka waxaa la odhanayaa waa jaa'izun luqatan laa balaaqatan luqa ahaan bay bannaantahe balaaq ahaan ma bannaana jawaabtaasi waa jawaab min aldacfi bimakaan aad iyo aad daciif u ah walow sheikhu weniba ha yidhahdeen waayo sababtu waxay tahay qur'aanka shay balaaqa ahaan aan markaa saa'iq ku ahaynoo balaaqadii khilaafaya sida qur'aanka gudihiisa ay ugu dhacda qur'aanka gudihiisa ay ugu dhacda culammadu waxay tilmaameen dhammaan qur'aanka siday u soo aroortay meel la odhanayo si kalaa ka ansabsanayd ama ka fiicnayd ama ka balaaqo badnayd ama ka fasaaxo badnayd la heli maayo marka sida qur'aanka ugu dhacday waa inay noqotaa mawdic kastaba sidii ugu ablaqsanayd si kaloo ka ablaqsanayaan yaan la helin waatay culamada qaarkood yidhaahdeen kelmad qur'aanka ku jirta haddii laga qaadi lahaa oo kelmad kale lagu bedeli lahaa mawdiceedii may buuxiseen sidaas yadaa yidhaahdeen marka waxa weye calaa kulli xaal waxaad ogaataa masaladaas in khilaaf ku jiro ku saabsan inshaa iyo khabar ma laysku cadfi karaa laakiin sida marka waxa weeye mashhuurka ah ee qolyaha balaaqadu marayaan waa in jumladu hadday khabariyatun lafdan wa macnan ama inshaa'iyatun lafdan wa macnan hadday tahay waa laysku cadfi karaa waana biitifaaq hadday khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan oo xagga lafdiga waa iska khilaafeen xagga macnahay iska waafaqeen hadday noqoto oo khabar ka wada noqdeen ama inshaa ka wada noqdeen xaggii macnaha markaana in la ysku cadfi karo waa isla ogolyihin haddii laakiin lafdan wa macnan mid walba ay u kala duwan yihiin oo khabar iyo inshaa kala yihiin xagga lafdiga iyo xagga macnaha mid walba taas waxay leeyihiin qolyaha balaaqadu layskuma cadfi karay leeyihiin siba wehi laakiin wuxuu leeyahay iyo nuxaad kalaba waa laysku cadfi karaa oo waa bannaanta walam yakun maanicun min alcafi kaasi waa qodob maanic cadafka diidaya inaan u jirin waxaa looga jeedaa haddii lagu cadfo iihaam baa ka imanaya macno faasida ay moodsiinayso haddii iihaam macno faasida ay moodsiinaysaa uu ka imanaya waa maanic diidaya cadafkii diidaya sida uu inoogu keeni doono fasliga uu inoogu keeni doono insha allah aynu ku arki doonno wa tadunnu salma annanii abqii biha badalan uraha fi dalaali tahiimu mawdicaasoo kale munaasabadii waa jirtaa waana iswaafaqsan tahay mid waliba waa khabar laakiin maanic diiday cadafka ayaa jira waayo haddii la odhan lahaa wa uraaha fi dalaali tahiimu oo lagu cadfi lahaa waxaa la moodi lahaa in waxa weeye ay ka mid tahay wa uraaha fi dalaali tahiimu waxyaalahay salma malaynayso inuu ka mid tahay oo annanii abqii biha in lagu cadfayaa la moodi lahaa loomana jeedee waxaa lagu cadfi lahaa wa salma iyo wa uraaha baa laysku cadfi lahaa marka waxa bannaanayd wa uraaha fi dalaali tahiimu in la yidhaahdo wa tadunnu salma lagu cadfo labadana munaasaba ka dhaxayso yacni labada mid waliba waa khabar khabarnimo looga jeedo lafdan waa macna munaasabana waa ka dhaxaysaayo yacni salma waa maxbuubadu jeclaa weyn uraahana waxay ku saabsantahay salme lafteedii waana laba danni danniga horena iyaduu ka dhacaya danniga dambena isagu ka dhacaya munaasabo ka dhaxaysaana way jirtaa ha yeeshee waxa diida in lagu cadfo maanic baa yaalla maanic ayaalla waa maxay waxa la ismoodsiin karaa annanii abqii biha inay ku cadfantaa la ismoodsiin karaa ila iyaduba waa laba khabare ya oo tan iyo tanba ay malaynayso dee taasina waa macno faasid ah mid loo jeeday maaha khilaaf almaqsuud weeye maadaama khilaaf almaqsuud tahay waa maanicun min alcadfi si wahmigaa loo daafico markaa maanic cadafka diidayaa waa inaanu meeshaa ku sugnayn ee eh, hadduu ku sugan yahay maanic cadafka diidaya sida kaa inoo iman doonoo kale wuxuu noqonayaa inaan cadafku bannaanayn athaani mawdica labaad ida awhama tarkulcadfi khilaafa almaqsuud waa hadduu ku moodsiiyo tarkulcadfi cadafka in laga tagaa khilaafa almaqsuudi wixii la rabay si khilaafsanoo ka duwan hadduu ku moodsiinayo markaana cadafki bannaanaan maayo kamaa idaa qulta waa sida haddaad tidhaahdo laa washafaahu shafaahu allah war ninkii hebel la odhan jiray ma bogsaday markaasuu yidhi laa may wa shafaahu allah ilaahay ha bogsiiye jawaaban liman yas'aluka xaalaad ka jawaabaysaad sidaa odhanaysaa kii ku weydiiyey hal bari'a caliyun min almarad ma ka bogsaday cali xanuunkii fa tarku lwaawi waawga cadafkaa in laga tagaa yuuhimu wuxuu ku moodsiinayaa adducaa'a calayhi habaar la habaarayo ayuu ku moodsiinaya wa qaraduka ujeeddadaaduna adducaa'u lahu waa duca aad u ducaynayso wowgii haddaad ka tagto ad hadalkii intaad xidhiidhsaa taha laa shafaahu allah macnuu muxuu noqonaya ilaahay ma bogsiiyo saasaa macnuhu ekaanaya marka ibnu cusaymiin odhanaya haddaad sidaa odhan lahayd waxaa lagu odhan lahaa maadaa baynaka wa baynahu warni maxaa idin dhexeeya waa digan habaaraya marka xarfuljawaabkaa laada amarka la sheego haddii jumlo ducaa'iyii ka daba dhacdo saasaa la odhanaya nin amiira wuxuu weydiiyey nin sheikha ayaa wax weydiiyey markaasuu dabeedna wuxuu uhi laa waayadaka allaahu laa waayadaka allaahu arrinku sidaa ma ah waayadaka allaahu ilaahay ha taageero ha ku xoojiyey hadduu wowgaa ka jari lahaa baa layidhi laa ayadaka allaahu buu kula khitaabi lahaa ninka amiirka ah maxaanaad fiil lahayd muu ku samayn layd waxaa la yidhi ninkii nin carabiyada garanaya buu ahaa amiirka ahaayo wuxuu ihi wowgaa meel la dhigo halkaa kaga fiicani ma jirto markuu yihi laa waayadaka allaahu laa wa raximahu llaahu yacni haddaad laakiin laa raximahu llaahu tidhaahdo waxay noqonaysaa dee inaad raxmad la'aan inaan loo naxariisan inaad ugu ducaynayso dee macnahaasina wuxuu noqonayaa faasid marka labada mawdic calaa kulli xaal ayaa markaa cadafkii markaa waxa la dhigaa mawaadic lfasli yajibu alfaslu fii khamsati mawaadic fasligu waa waajibaa shan mawdic ayuu waajibaa alawalu an yakuuna bayna aljumlatayni itixaadun taamman ka koowaad waa inay labada jumlo dhexdooda ay ahaatay midow dhammaystiran bian takuuna waa inay ahaato athaaniyatu ta labaad badalan min aluulaa ta hore mid beddelkaah naxwu amaddakum bima taclamuun amaddakum ilaahay wuxuu idiin fidiyo idiin ziyaadiyo idinku nicmeeyey bima taclamuun waxaa garanaysaan amaddakum biancaamin wa baniin wow laguma cadfino wa amaddakum lama odhan waayo jumlada amaddakum biancaamin waxay bedel ka tahay jumlada hore marka mar hadday beddel ka tahay waaw la ysulma cadfayo cadaf iman aw bian takuuna ama inay ahaato bayaanan lahaa bayaan ay u ahaato naxuu fawaswasa ilayhi shaytaanu qaala yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi fawaswasa ilayhi shaytaanu shaytaan baa waswaasiyey aadam ayuu waswaasiyey qaala wuxuu idhi ya aadamu aadamow hal adulluka ma ku tusiya calaa shajarati alkhuldi geedkii waaritaanka ma ku wa qaala lama odhan oo laguma cadfin ee qaala baa la yidhi marka waxaa la sii bayaaminayaa la sii caddaynayaa wuxuu ku waswaasiyey marka maadaama wuxuu ku waswaasiyey la sii caddaynayo wow lama keenayo marka cadafkii waa laga daayey aw bian takuuna ama inay ahaato mu'akidatan lahaa mid adkaynaysa inay ahaato oo tawkiid macnawiya tahay naxu famahil gaalada u kaadi oo sug amhilhum sug ruwaydan in yar sug waa tawkiid baa loo keenay wa yuqaalu fii hada almawdici mawdican waxaa la yidhaahdaa ina bayna aljumlatayni labada jumlo dhexdooda waxaa ahaaday kamaala alitisaali xidhiidh dhammaystiran ayaa ahaaday shanta mawdic mawdica uga horreeya wuxuu ku saabsan yahay labada jumlo inay si dhammaystiran taam ah isugu mid maaha qayb baa iskaga mid ay ka yihiin maaha oo ama musnadu ilayhiga ama musnadkay iskaga mid ka yihiin maaha ee itixaad taamoo dhammaystiran hadday markaa isku mid yihiin xaalka noocaasa layskuma cadfi karo tacliilkuna wuxuu yahay shayga naftiisa laguma cadfo marba hadday isku mid noqdeenoo itixaad taamoo dhammaystirani ka dhaxeeyo in la ysku cadfaa ma suuragal aha waayo cadafku taqaayur buu keenaa nooc taqaayura ku jira maadaama nooc taqaayuri ku jiro munaasabo laysugu cadfaa meesha ma taalo munaasabo laysugu cadfaa meesha ma taalo itixaad oo keliya ma odhanee taamunba qaydka ah baa lagu daray marka taamkaasa wax ku baxaya saddex xaal bayna noqotaa oo soo gudagelaya itixaadka taamka labada jumlo inay si isugu mid ah Eh, inay isku mid yihiin inay dhammaystiran tahay oo waxba ku kala duwanayn saddex xaal bayna noqonayaan saddexda xaal waa maxay labadii jumlo midkoodta kaley taabic u tahay oo ama beddel bay ka tahay ama bayaan bay u tahay ama tawkiid bay u tahay hadday beddel ka tahay waxaa ka mida tusaale ahaan amaddakum bimaa taclamuun waxaa markaa jumladii dambe ay noqotay amaddakum biancaamin wa baniin markaa jumladaa dambe waxay beddel ka tahay jumlada hore jumladaa jumlada laga beddelayaa waana la sii tafsiilinaya iyadoo laga beddelay oo tii hore waa la duuduubay bimaa taclamuun markii dambena waa la tafsiiliyoo wuxuu idiin fidiyey biancaamin wa baniin marka bimaa taclamuun meeshoodii bay gelaysaa mutacalliqaas ayay markaa meesheedii gelaysa mutacalliqa ayaa mutacalliqa meeshiisa gelaya farqi ma kale laha beddelku inuu noqdo markaa beddelu kullin inuu noqdo ama beddelu ijtimaal inuu noqdo yacni wax farqiga ma kale isagoo bedel kulli ah waxaa ka mid ah bal qaaluu mila maa qaala alwaluun qaaluu aidaa mitna wa kunna turaaban a innaa la lamabcuuuun bal qaaluu mila maa qaala alwaluun intaa markii la sheegay ayaa waxaa la yidhi qaaluu aidaa mitna wa qaaluu lama odhan maxaa loo odhan waayey jumladaa jumlada beddelka ah oo waxay noqonaysaa bedelu kullin min kullin bay noqonaysa idan cadaf la ysku cadfaa ma noqonayo markaa saa'iq noqon maayo bedelu ishtimaal hadduu yahayna waa saasi leeg ittabicu lmursaliin ittabicuu man laa yas'alukum ajran raaca mursaliinta raaca ka beddelo ittabicuu waxaa raacdaan man laa yas'alukum ajran jumladaasi waxay noqonaysaa beddelu ijtimaal bay noqonaysaa bayaan hadday tahay waa saasi leeg bayaankii wuxuu u keenay qaala yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi waxay bayaaminaysaa fa waswasa ilayhi shaytaan ayay bayaaminaysaa cadfu bayaankaa waxaa ka a waid anjaynaakum min aali fircawna yasuumuunakum suu'a alcadaabi yuqatiluuna abnaa'akum yacnii waxaa la sheegay yasuumuunakum suu'a alcadaab haddana wow laguma cadfine waxaa la sheegay inay carruurtoodii laynayeen baa la sheegay waayo suu'ul cadaabkii baa la bayaaminaya la caddaynaya waa cadfu bayaan weeye tawkiid hadday tahay waa saasi leeg tawkiid macnawi ah famahil ilkaafiriina amhilhum ruwaydan waxay sii adkaynaysaa famahil ilkaafiriin ayay markaas sii adkaynaysaa amhilhum ruwayda iyadoo macno ahaan la akidayo la adkaynayana waxa lagu daray in qadar yar la sugo waa intaa yaray nool yihiin waxaa la mida tawkiidka macnawiga ah hadalka allah uu yidhi xikaayadu ka xikaayoonayey dumarkii hadalkii ay yidhaahdeen maa haada bashara in haada ilaa malakun kariim maa haadaa basharan markay yidhaahdeen kani bini aadam ma aha maxay ka daba keeneen in haada ilaa malakun kariim wax kale ma ahaane wuxuu ahaaday malak sharaf le buu ahaaday laguma cadfinoo cadaf lama gelin waayo tawkiid macnawiyay ahayd basharnimaday nafyeen maxay uga jeedeen dee inuu malak yahay macnihii malaknimadunbayay sii adkaynayen waxaa la mida qawluhu tacaala dalika alkitaabu laa rayba fiih daalika kaas korayntiiyo sharafta badan lihi alkitaabu waa kitaabkii kitaabnimadiisu dhammayska tirnayd ee kitaab la midi aanu jirin waa alkitaabu lkaamil laa rayba fiihi jumlo kalaa laga daba keenay wax shakii kuma sugna inuu saa yahay towkiid macnawiya weeye walaa rayba fiihi lama odhane laa rayba fiihi baa mar hadduu tawkiid yahay dee lama gelinaayo waaw lama gelinayo waxaa kaloo tusaale ahaan ka mid ah xukmu lmaniyati fi lbariyati jaarin maa haadihi dunya bidaari qaraari yacnii shaacirku baydkuu yidhi geerida xukunkeedu khalqiga waa ku soconaya ku dareeraya maa haadihi dunya bidaari qaraari waa tawkiidun macnihii hore la adkaynayo sidaas aawadeed waaw laguma cadfin inama addunyaa fanaa'un laysa lidunyaa hubuutu adduunyadu fanaaun ay daatu fanaa'in waa mid eh, baabba u saaxiibo ay soo dhammaanaysa laysa lidunyaa subuutu maxaa loogu cadfi waayey walaysa lidunyaa subuutu maxaa loo dhan waayey waa tawkiid maadaama macnihii hore uun la sii adkaynayo macno cusub aan la sheegaynin dee cadaf lagu cadfaa saa'iq noqon mayso marka noocan waxaa la yidhaahdaa oqolyaha balaaqadu u yaqaaniin kamaalul itisaal baa la yidhahdaa waa itisaal dhammaystiran oo kaamila ah. waayo labada jumlo mid waliba ta kale lafteedii weeye oo waxba kuma kala duwana xagga macnaha ama bedel ha ka ahaato bedelkaasi beddelu kullin ha ahaado ama beddelu ijtimaal ha ahaado ama cadfu bayaan ha u ahaato ama tawkiid macnawiya ha u ahaatee mu'akida tawkiidan macnawiya kamaalu litisaal baa noocaa la yidhahdaa ahaani nooca labaad mawdica labaad an yakuuna bayna aljumlatayni tabaayunun taamun waa inuu ahaado labada jumlo dhexdooda kala taganaansho dhammaystiran iyo iskhilaaf dhammaystiran inuu ku sugan yahy tabaayun waa takhaaluf bian yakhtalifa ba'daa waxaa la yidhaha ba'u taswiir baa la yidhaahdaa shayga la tilmaamo ba'da lagu suureeyo ee suuradiisa lagu sheego ba'u taswiir baa la yidhaahdaa waa ba'dii lagugu suuradaynayey kaa lagu sheegay suuraddiisaa lagugu tilmaamaya bian yakhtalifaa waa inay iskhilaafaan baa tabaayunku ku xasilaya dhammayska tirani khabaran wa inshaa'an xagga khabarnimo iyo xagga inshaa'nimo ay iska khilaafaan ka qowlihi sida shaacirku hadalka uu yidhi wa qaala raa'iduhum wuxuu yidhi kii sahanka u ahaa arsuu sugnaadoo jooga nusaawiluhaa waa xaawilaynaa waa isku dayaynaa inaynu la dagaalanno dagaal baan isku dayaynaa fa xatfu kulli imri'in yajri bimiqdaari ruux walba geeridiis yajrii waa soconayaa oo waa dhacaysaa bimiqdaari qadar bay ku dhacaysaa ma ka horraysinaya nusakha qaar waxay qorayaan beyt kaley ku siyaadinayaan laa tas'al ilmar'a can khalaa'iqihi biwajhi shaahidun min alkhabari laa tas'al ilmar'a shakhsiga ha weydiinin can khalaa'iqihi dabeecadihiisa ha weydiinin fii wejhihi shaahidun wejigiisa waxa ku sugan shaahidun markhaati ayaa ku sugan shaahidkaasoo min alkhabari warka ka mid ah yaa wejigiisaa kuu warramayee waxba ha weydiinin dabeecaddaadu maxay tahay qofkii dabeecaddiisu ay markaa waxa weye qalloocan tahay dee wejigiisay marka hore noodu ku taallaaba noodu wejigiisay ku taallaa marka waxba ha weydiin wejigiisa ka akhriso marka laa tas'al ilmar'a can khalaa'iqihi waxay noqonaysaa waa inshaa waa nahyi biwajhi shaahidun min alkhabarina waa khabar marka maadaama midna marka ay inshaa tahay midna khabar tahay oo ta horena ay tahay inshaa inshaa looga jeedo ta dambena ay tahay khabar khabarnimo looga jeedo dee takhaaluf dhammaystiran ama tabaayun dhammaystiran baa ku sugan mar hadday caynkaa yadaa tahay in laysku cadfaa ma banaano la yidhaahdo wa biwajhihi la yidhaahdo cadafki wuxuu noqonaya hayru saahih beydkanna waa la mid wa qaala raa'idum raa'id waxaa la yidhahdaa ka sahanka ah ee reerka ka hormara ama waxa weeye biyo sahan ha noqdo ama waxa weeye mala inagu ceelal yaynu idhahnaa ka biyaha markaa dee uga sii horeeyo xoolaha ama markaa waxa weeye doog iyo markaa wax la sahan ha u alraa'idu laa yakdibu ahlah mahmaahyada carbeed bay ka mid tahay ninka sahanka ahi reerkiisa uma been sheego ya reerkiisa been uma sheego oo meelaanu dee waxba ku soo arag ma odhanayo dee meeshaasi waxa weeye waa dee nicma jifta ya dooggu intaasuu leegyahay oo biyuhu intaasay markaa iska fadhiyaan oo dee marka miyuusaa odhanaya cid kale ha u been sheego alraa'idu laa yakdibu ahlah ehelkiisa uma been sheego marka raa'id waa kaa sahankaa wa qaala raa'iduhum koodii sahanka ahaayee ka horreeyey wuxuu yidhi arsuu sugnaada qowmkiisi iyo dadkiisii buu la hadlayaa nusaawiluhaa waa isku dayaynaa markaa xarbiga oo waa xaawilaynaa qolo kaluu markaa tilmaamaya inay la dagaalamayaan dabeedna waa dhiiriir gelinayaa oo wuxuu idhi fa xatfu kulli imri'in ruux walba geeridiisu xadfigu waa ruuxu markaa inuu dhinto yacnii weliba sabab kale aanu ku dhimanayn markaa waxa weeye sidiisa markuu u dhintay yidhahaan maata xadfa anfi yacani iskii buu dhintay cidi ma dilin marka ruux walba geeridiisu yajri bimiqdaari qadar bay ku soconaysaa buuhi mawdicu shaahidka waxaa loo jeedaa labada jumlee arsuu iyo nusaawiluhaa labadaa jumlo weeye arsuu waa sugnaada waa amar waa inshaa nusaawiluhaana ay nusaawilu lxarba dagaal baynu xaawilaynaa isku dayaynaa ay nuxaawiluha waa khabar marka midna waa insha inshaa looga jeedo amar amarnimo looga jeedo weeye ta waa khabar khabarnimo loogama jeedo mar hadday caynkaa tahay tabaayun dhammaystiran baa ku sugan noocaasoo kale waxay leeyihiin laysuma cadfayo waxaa la ah qawluhu qowluhu tacaala walaa tastawi alxasanatu wala asayi'a idfac bilatii hiya axsanu jumlada hore walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a tan waxa weeye wala sayi'a ah waa cafu lmufradaat hadda baabkeenna iyadu ma aha baabkanna cafu lmufradaat ma hoseeyo jumladaa hore waxay noqonaysaa khabariya oo waa khabar laad waa naafiya jumlada dambena waa inshaa waa amar idfac bilatii hiya axsanu wadfac lama odhan waayo tabaayun taamaa ku suganoo labada jumlo aad iyo aad bay u kala tegan yihiinoo yacni midna waa khabar khabarnimo looga jeedo midna waa inshaa inshaa looga jeedo waxaa la mida a aqsituu ina allaha yuxibu almuqsitiin wa cadaalad sameeya ina allaha yuxibu almuqsitiin midna waa inshaa waa amar midna waa khabar laa taxsabi almajda tamran anta aakiluhu lan tabluga almajda xataa talcaqa sabira yacni jumlada hore waa nahyi oo waa inshaa jumlada dambena waa nafyi oo waa khabar khidliya sawba adfacu laka alujra marka la godo adfacu ee adfac aan marka waxay noqonaysaa khidliya sawba maradan ii tol adfacu laka alujra waxaan ku siinayaa mushqaayadii adfac haddii la yidhaha yadu waaba jawaaboo dee cadaf markaana ma yaal marka waxa weeye jumlada hore waa inshaa jumlada dambena waa khabar callamani alustaadu xafidahu allah macallinkii waxbuu ibaray xafidahu allaah ilaahay ha xafidee wa xafidahu llah lama odhanayo maxaan loo odhanayn jumlada hore waa khabariya jumlada dambana waa ducaa'iya ducaa'iyaduna waa inshaa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala nabiyu waa khabar sala allahu calayhi wasalamna waa inshaa wa sala allahu calayhi wasalam lama odhanayo waayo dee khabariye iyo inshaa kala tagan oo midna khabarnimo looga jeedo lafdan wa macnan midna inshaa looga jeedo lafdan wa macnan ayay marka kale yihiin markaa la yskuma cadfayo qaala alimaamu ashaaficiyu raximahu allah wa raximahu llahu odhan mayse waayo qaala alimaamu shaaficiyu waa khabariya raximahu llahna waa inshaa'iye acaananii jazaahu allaahu khayran waa icaawiyey jazaahu allaahu khayran tusaalayaal badan baynu ka sheegnay waayah aw bianlaa yakuuna ama inaanu ahaanin baynahumaa labada dhexdooda munaasabatun filmacnaa macnaha aan munaasaba ka dhaxayn oo khabar waaba wada yihiin ama inshaa waaba wada yihiine laakiin innaba wax munaasaboo ka dhaxaysa ayaan jirin munaasabadii baa kala tagan ka qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo caliyun ninka cali la yidhaahdaa kaatibun waa qoraayo waxbuu qoraa alxamaamu shimbirka xamaamku daa'irun waa duula yani labada mid waliba waa khabar caliyun kaatib waa khabar alxamaamu daa'irna waa khabar fainahu innahu laa munaasabata fi lmacnaa macnaha munaasaba kuma sugno munaasaba kuma sugno xagga macnaha bayna kitaabati caliyin wa dayaraani alxamaam alxamaam odhan maysid xamaam haddaad tidhahdo maqasarada lagu maydho biyaha kulul ayaa xamaam la yidhaahdaa laakiin xamaam bitakfiif ilmiim weeyi ximaamna waa geerida haddaad xaada hoos dhigto ximaam geeriday noqonaysa alxamaam waa shimbirka dee xamaamka marka fa innahu laa munaasabata munaasaba kuma sugna filmacnaa xagga macnaha bayna kitaabati caliyin cali qoraalku wax qoro iyo wa tayaraani alxamaam iyo xamaamka duulitaanka uu duulo marka ma odhan karti caliyun kaatibun waalxamaamu taa'irun calina waxbuu qoray shimbirkii xamaamkuna waa duulay ma odhan karaysa waayo waxaa la odhanayaa maxaa munaasabe ka dhaxaysa cali baa wax qoray iyo xamaamkaa duulay ya waa kaafiyo kala dheeriye maxaa ka dhexeeya waa laba shay oo aan shaqo isku lahayn saasay markaa macnuu noqonaya marka waa inaan laysku cadfine waa in qaci la sameeya fasli la sameeya fasligu waa maxay waa tarkulcadfi cadafka in laga tago wey istaqfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara waxay noqonaysaa tabaayunun taam iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin maxaa wowga la ysugu cadfay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin shuruudihii o dhan baa dhammaystiran maxaa loo shartinaya saddex sharti soo maa waa in xagga khabarnimada iyo xagga inshaaga mid walba ay iska waafaqaan waa laba khabar iyaaka nacbudu waa jumla khabariya wa iyaaka nastaciinna waa jumla khabariya jiha jaamica ma munaasaba taammaa ka dhaxaysa oo isticaanada iyo cibaadada mid waliba shakhsigan akhrinayay ka dhacaysaa waxayna u dhacaysaa oo la caabudayaa lana gargaar weydiisanaya allah oo qura marka xagga musnadka iyo xagga musnadu ilaahiga mid walba munaasaba ka dhaxaysa ka la gargaar weydiisanaya laftiisa la caabudayaana cidda cibaadadu ka dhacayso ayaa isticaanaduna ka dhacaysaa mar saddexaadka calaaqa ka dhaxaysa cibaadada iyo isticaanada oo cibaadada allah la caabudaayo isticaanada la gargaar weydiisanaya ama la kaalmo weydiisanayaana waa ka dhalanaysaa waa ka imanaysa maanic diidaya cadafkana ma jiro saas aawadee waa laysku cadfay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin jumlada ka dambaysa waa maxay ihdina asiraata almustaqiim maxaa wow loo gelin waayey ihdina waa ducaa waa baryo baryadiiyo khabarkuna waa kala duwan yihiin labada jumlo hore waxay ahaayeen laba khabar jumlada saddexaad waa ducaa ihdina siraata almustaqiim marka idan waxaa ku sugan kamaalu inqitaac sidaasaan wahdinaa loo odhan ee ihdinaa keliya loo yidhi wahaakada waa badanta dee qur-aanka misaallo badan baa la helaya wa yuqaalu fii hada almawdici mawdican waxaa laga odhanayaa ina bayna aljumlatayni labada jumlo dhexdooda waxaa ku sugan kamaala alinqitaaci kala go' dhammaystiran baa ku sugan oo kamaalulinqiaac baa tanna laga cabbiraa tii hore sow kamaalulitisaal ma ahayn kamaalulitisaal cadafka waa diidaysa sida kamaalulitisaal uu cadafka u diidayaa kamaalulinqiaacna uu cadafka u diidaya kamaalulinqiaacuna wuxuu ku imanayaa laba suuro waa in khabariyadiyo inshaaga xagga lafdigiiyo macnaha mid walba iska khilaafaan ama inaan munaasaba innaba ka dhaxayn sinaba laa fi lcaqli walaa fi lwahmi walaa fi lkhayaal wax munaasabo ah oo innaba ka dhaxeeya waa inaana jirin kamaalulinqiaac baa la yidhahdaa kaas ahaalisu kownu ljumlati ahaaniyati jawaaban can su'aalin nasha'a min aljumlati aluulaa mawdica saddexaad waa kownu ljumlati ahaaniya ahaanshaha jumlada labaad ay ahaato jawaaban jawaab ay ka ahaato can su'aalin mid laga jawaabaya ay ahaato su-aashaasoo nasha ka dhashay ama ka yimi min aljumlati aluulaa jumlada hore ka dhashay mawdica saddexaad ee waajibayo fasligu oo in cadafkaa laga tago ay waajibaysaa waa in jumlada labaad ay noqoto su'aal qarsoon in laga jawaabayo kaannahu in la weydiiyey oo su-aashaa la weydiiyey laga jawaabayo su su'aashi ficlan ma taal laakiin waxaa la fahmi karaa mawdican oo kale inay su'aale ansab u tahay marka kaannahu su'aashaa qadaran in laga jawaabayo kale inay tahay markaana laguma cadfaayo markaana laguma cadfayo ka qawlihi zacma alcawaadilu annanii fii khamratin sadaquu walaakin khamratii laa tanjalii shaacirkii wuxuu yidhi zacama alcawaadilu waxay sheegteen dumarkii wax canaananayey annanii fii khamratin anigu inaan ku suganahay dabool inaan ku suganahay oo maskaxdaydiiyo miirkaygu daboolan yahay sidaasay sheegteen ama maleeyeen sadaquu runbay sheegeen walaakin khamratii laa tanjalii ha yeeshee aniga daboolka maskaxdaydu daboolan tahay faydmi mayso yacni iyagu waxay moodayaan ninkani waxa weeye khamro iyo wax inuu cabbay oo maskaxdiisu taal la daboolanta isaguna wuxuu leeyahay si kalaa waxay haystaan ee taas ma aha waayo sakhradda waa laga baxaa oo qofku mar buu saaxi noqdaa marka daboolaan iga faydmay maanuu ku suganhay bu jumlada hore zacama alcawaadilu annanii fii khamratin annanii fii khamra waa siday maleeyeen ka kaannahu in la isweydiiyo la yidhi ma runbay ku sheegeen warkaa mise been kaanahu iminkaa la weydiiyey kaannahu qiila waxaad moodaa in la yidhi asadaquu fii zacmihim ma runbay ku sheegeen fii zacmihim sheegashadoodaas am kadabuu mise been bay ku sheegeen fa qaala markaasuu wuxuu ihi sadaquu run bay sheegeen marka sadaquudu waxay la haysataa su'aal qarsoon inuu ka jawaabayaa lagu xambaaraya mar hadday caynkaa tahayna in lagu cadfaa ma dhici karto oo wa sadaquu la yidhaahdo yaa taasi ma dhici karto tusaale kale aan tusaalayno wamaa ubari'u nafsii ina annafsa laammaaratun bisuu wamaa ubari'u nafsii naftayda beri yeeli maayo mufasiriintu laba tafsiir bay ka leeyihiinoo hadalkan imra'atulcasiis baa tidhi waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi maya yuusuf laftiisa yidhi nebi yuusuf ayaa yidhina culammada qaarkood waa yidhahdeen kii lagu socdaba waxaa aayadda ilaahay inoogu sheegay xikaayada uu qisada ka xikaayooday inuu shakhsigaasi yidhi wamaa ubari'u nafsii naftayda beri yeeli maayo oo qalad kama beri yeeliyo ina annafsa la ammaaratun bisuu waaw looguma cadfin maxaa waawga loogu cadfi waayey su'aal muqadara inuu ka jawaabayo ayaa lagu xambaaraya oo lagu yidhi lima laa tubari'u nafsak maxaad naftaada u beri yeeli weyday oo bara'ada naftaada inaad beri yeesho maxaa kuu diiday jawaabtu maxay noqotay ina annafsa la ammaaratun bisuu nafta ayaa u amrid badan xumaanta dabeecadda naftaaba waxay tahay inay xumaanta amarto marba hadday naftu xumaanta u amrid badan tahay dayna naftayda beri yeela meesha kuma jirto o idhahdo ma qaldamin jumlada labaad marka waxay noqonaysaa jawaaban can su'aali nasha'a min aljumlati aluulaa qaaluu salaama qaala salaam ilaahay wuxuu inoo sheegay malaa'igtii inay ku yidhaahdeen nebi ibraahiim salaaman ay sallamaka allaahu salaaman ama nusallimuka salaaman salaam baannu ku salaamaynaa ama ilaahay ha ku nabadgeliyo qaala salaamun kaannahu in la yidhi oo muxuu ugu jawaabay ama muxuu yidhi markay saa ku yidhaahdeen markaasaa qaala salaam isna wuxuu yidhi salaamun calaykum saasaa macnuhu dhacay marka jumlada labaad qaala salaam wuxuu noqonaysaa jawaaban can su'aali nasha'a min aljumlati aluulaa waxaa kaloo ka mid a qowluhu tacaala wa awjasa minhum khiifa qaaluu laa takhaf wuxuu ka qarsaday ama ka dareemay cabsi uu ka baqaayo ayuu qarsaday kaanahu in lagu yidhi oo maxay ku yidhahdeen dabadeed ama maxaa dhacay markuu cabsidaa qarsaday dabadeed maxaa dhacay qaaluu laa takhaf waxay ku yidhahdeen ha baqin marka qaaluu laa takhaf waa jumla haaniya oo jawaab ka ah su-aal ka dharatay jumlada hore sidaas aawadeed wax waawa la ysguma cadfo yahwa sanaa'a mubrisun wa muqasirun xubu sanaa'i tabiicatu linsaani wuxuu idhi ammaanta waxa jecel ruux marka soo baxay oo sarreeya iyo ruux gaabiyey mid walba ammaanta waa iska jecliya shaksi walba horyaal ha ahaado ama ha dambeeye yaa ammaanta mid weliba waa iska jeceliye waxaa laga yaabaa in la yahaa lima oo garanay ruuxa markaa waxa weeye isagu horyaalka ahe waxyaalo badanoo wanaaga samaynaya inuu ammaan jeclaado garanaya xataa ka gaabiska ahi wuxuu ammaanta u jeclaanayaa waa maxay markaasaa wuxuu shadrigii labaad ee gabayga yidhi xubu sanaa'i tabiicatu linsaani ammaanta in la jeclaada waa dabiicadda aadamigaba markaa su'aal muqadara kaanahu in laga jawaabayo jumlada dambe amsiladaa badan aynu tusaalaynay dhammaan waxa ay u noqonayaan suurada saddexaad oo su'aal muqadar ah oo ka dhalatay jumlada hore markay jawaab u tahay xaaladda noocaasa in lagu cadfaa wow cadaf in la geliya ma bannaana wa yuqaalu bayna aljumlatayni shibhu kamaal ilitisaal waxaana la odhanayaa labada jumlo waxa u dhaxeeya xidhiir dhammaystiran wax shabaha kamaalulitisaal waa soo aragnay tani itisaal ma ahee kamaalulittisaalkii bay u eegtoo shabah ku leedahay marka waa shibhu kamaalulitisaal bay yidhaahdaan culammadu alraabicu an tusbaqa jumlatu bijumlatayn yasixu cadfuha calaa ixdaahumaa jumla lagala hormarayaa laba jumlo oo jumlada laba jumlaa ka horeeya labadaa jumlo yasixu cadfuha ay asaxayso in lagu cadfaa jumladan dambe calaa ixdaahumaa midkood in lagu cadfaa waa asaxaysaa waxay u asaxaysaa liwujuudi lmunaasaba munaasaba inuu ka dhaxeeyo iswaafaq iyo jiho kulminaysaa inay ka dhaxaysa daraaddeed ayaa in lagu cadfaa ay u suuroobaysaa u asaxaysaa wa fii cadfiha cala alukhraa fasaad jumlada kale se in lagu cadfaa fasaad baa ku jiro fasaad xagga macnaha ah ayaa ku sugan haddii jumlada kale lagu cadfo macna aan loo jeedin oo qalad ah baa ka dhalanaya fa yutraku alcadfu waa laga tegayaa cadafka dafcan lilwahmi ama dafcan lilwahm wahmi waa danniga daciifka ah wahmna waa qaladka si malaha daciifka a ah loo daaface sidaa la malayn lahaa ama la ismoodsiin lahaa aawadeed baa cadafka looga tegaya waxay noqonaysaa min baabi dar'i lmafaasid dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix sooma waa saas wy haddii waxa weeye mid munaasaba ay ku sugantoo lagu cadfi karo oo ay ansaxayso saasi cadafkii haddii la cadfana la moodi karo mid kalaan munaasaba ku sugnaynoo ka hor dhacday yadana in lagu cadfayo oo macno qaladii uu ka dhalanayo macnaha qaladkaa in la ismoodsiiyo in la daafacaa ka horraysaa in waxa weeye la yidhaahdo waxaan uga jeedaa jumlada kale lagu cadfi karo ee asixi karto inaan ku cadfayo cadafka waa iska odhanaya muraadkayguna waa kaas haddii la weydiiyena waan sheegaya dee sheegisba inaan loo baahana marka hore la caddeeyaa roog marka sida uu ka imanayo wahmigaasi yaan marka horeba la isticmaalin ka qowlihi waa sida shaacirku hadalku yidhi watadunnu salma annanii abgii biha badalan uraaha fi dalaali tahiimu wuxuu ihi watadunnu salma waa nin gabyaadoo gabyaya gabadha salma la yidhaahdaa waxay u malaynaysaa annanii abqii biha badalan cid kale inaan ku beddesho inaan doonaayo yaa iyada intaan ka tago inaan beddel kale ku beddesho oo gabadh kale ku doorsado inaan rabo bay u malaynaysaa buudi malaheedaa saas uraahaa fi dalaali tahiimu uraahaa ay adunnuhaa waxaan u malaynayaa fi dalaali tahiimu inay ku wareerayso yacni baadi yani wax aan sax ahayn oo baadi ah ya ayay ku wareeraysaa iskaga dhex sugan tahay yani way qaldan tahay malaha islaam malaysa marka meesha saddex jumlaa taalla wa tadunnu salma waa jumlo annanii abgii bihaa jumlada maxallu nasbaha taallee tadunnu ku camalfalaysaana ama tasuddu masadda almafcuulayn labadii mafcuul meesheedii awdaysaa iyaduna waa jumlo kale ura'haa fi dalaali tahiimuna waa jumlo saddexaad weeye marka jumlada saddexaad waxay suuroobi karta in lagu cadfo wa tadunnu salmaa in lagu cadfaa waa suuroobi karta oo haddaad tidhahdo wa uraaha fi dalaali tahiimu oo aad uga jeeddo wa tadunnu salmaa inaad ku cadfayso yaduna saasay malaynaysaa anna sidan baan malaynayaabay macnuhu noqonaysa marka soo kama dhexayso labadii jumlo mid waliba waa khabari waa khabariyataan labadii jumlo waxay ku tacalluqaan musnadkiiyo musnadu ilayhiga oo midna dannigu iyadu ka dhacayaa oo isaga ku malaynaysaa midna maluhu isagu ka dhacayaa oo iyada uu ku malaynaya marka waxaa ka dhaxaysa munaasaba ayaa ka dhaxaysa yaday caynkaasi jirto oo ay taasi asixi kartaa waxa diida in lagu cadfo jumlo kala meesha taallo annanii abqii biha badalan marka haddaad tidhahdo wa ahaa waxaa loo qaadan karaa laba shay inay salma malaynayso waa mara inay malaynayso beddel iyada lagu beddelanayo inuu ninkani rabo waxaa kaloo ka iman kartaa in la yidhaahdo shay kalena way malaynaysaayo waxay malaynaysaa inaan mala xun iyada ku malaynayo inay lunsan tahayna inaan ku malaynayana taana way malaynaysa oo macnuhu wuxuu noqonayaa taa dee ku malayn maayo marka fasaad filmacnaa baa imanaya marka uraaha fi dalaali tahima waxay aqbali kartaa annanii abqii biha badalan in lagu cadfaayo waxay kaloo aqbali kartaa wa tadunnu salmaa in lagu cadfaayo haddii ta hore lagu cadfo macnuhu waa asaxaya laakiin in lagu cadfo waxa diiday aqbalaaday aqbali karto annanii abqii biha badalan in lagu cadfo oo fasaadun filmacnaa uu ka dhalanayo si fasaadun filmacnaa aanu uga dhalannin dafcan lihada alfasaad iyo lihada alwahm aawadeed baa cadafka looga tegay waayo waddada marka ay kaaga imanayso marka hore bele kaaga imanayso marka hore layska oodaa soo ma halka bahalku kaaga soo dhacayo dee waa layska oodaa soo marka waxa weeye saxdu waxay noqonaysaa in cadafka laga tago fa jumlatu uraaha uraa marka hamsada la godo waxay la macno tahay adunnu araa waa arkay weeyaan ama ara ay aclamu waa ogahay labada mid walba waa noqotaa waa marka hamsadu kor dhiganta laakiin hamsada haddii la godo uraa la yidhaahdo bimacnaa adunnu bay la macno tahay siiqadu muqayru siiqay u binaysan tahay laakiin waxaa looga jeedaa macluum baa loo isnaadiyo loo tiiy fa jumlatu uraaha jumlada uraaha ahi jumlatu waxaa loo idaafeeyey jumladan uraaha ah maxaa loogu idaafaynaya ile idaafada waxaa la yaqaanay in waxa weeye asmaadu ay la gaarto lafdigeeda maqsuud ah shayguna hadduu yahay maqsuud bilafdihi hadduu yahay wuxuu noqonayaa isim buu noqonaya fa jumlatu uraaha uraaha jumlada ahi hee yasixu waxa asaxaya carabi ahaan cadfuha calaa tadunnu in lagu cadfo calaa tadunnu tadunnu ficil bay ahaydee soo kan xarafku galay waayo muxuu galay calaa tadunnu waa maqsuudun bilafdi tadunnu hadda lafdigeedaa loo qastay shay walban haddii lafdigiisa loo qastay wuxuu noqday isim buu noqday tadunnu ayuu galay laakiin yamnacu min haada tawahumu cadfiha ha yeeshee taa waxaa diidaaya ismoodsiinta cadafkeeda la ismoodsiinaayo lagu cadfaayo calaa jumlati abqii biha jumlada abqii biha in lagu cadfayo in la ismoodsiiyo ayaa manciyoo diiday marka si aan taa laysu moodsiin ayaa markaa cadafka laysaga daaya fatakuunu aljumlatu athaalithatu min madnuunaati salmaa haddii lagu cadfo maxaa ka dhalanaya waxay noqonaysaa jumlada saddexaad in waxyaalaha salma ay malaynayso inay ka mid noqoto yacani haddii lagu cadfaa loo jeeda maca annahu laysa muraadan iyadoo lala qabo inaan loo jeedin inay madnuunaatu salma ka mid tahay uraha fi dalaali tahiimu marka idan fasli baa ku sugan si wahmigaasi aanu iman wa yuqaalu bayna aljumlatayni fii hada almawdici shibhu kamaali linqitaac waxaa la labada jumlo dhexdooda waxaa ku sugan mawdican kala go' dhammaystiran wax shabahaya mar haddii kala go' dhammaystiran wax shabahaya meesha yaaliinna fasliga waajibaya oo cadafka in laga tagaa waajib noqonaysa taasna waa cadda alkhaamisu anlaa yuqsada tashriiku ljumlatayn mawdica shanaad waa inaan loo qasdinin labada jumlo in la wadaajinayo filxukmi xukunka in la wadaajinayo inaan looga jeedin oo maxaa diiday marka in looga jeedo in xukum la wadaajiyo waxaa diiday liqiyaami maanic maanic meesha inuu yaallo wax u diidayaa meesha yaalliin ayaa in xukunka laga wadaajiyo diidaysa saas aawadeed layskuma cadfi karo ka qowlihi tacaalaa waidaa khalow ilaa shayaatiinihim qaaluu innaa macakum inamaa naxnu mustahzi'uun waidaa khalow markay munaafiqiintu u gaar noqdaan oo u tagaan ilaa shayaatiinihim shayaadiintoodii yacni gaaladii ay saaxiibka la ahaayeen qaaluu waxay odhanayaan innaa macakum annagu la jirkiinnaanu nahay bay odhanayaan innamaa naxnu mustahzi'uun annagu waxaanu nahay oo qura qaar dheeldheelayo muuminiinta ku dheeldheelaya markaannu leenahay aamanna waa rumaynay muuminiin baannu nahay dheeldheelaannu ku dheeldheelaynaanu uga jeednay allaahu yastahzi'u bihim ilaahay wuxuu idhi allaahu ilaahay baa yastahzi'u bihim yaga ku dheeldheelaya oo dheelloolkoodii ka abaalmarinaya aljazaa'u min jinsi alcamal laa yasixu cadfuha calaa innaa macakum ma suuragal aha in lagu cadfaa innaa macakum in lagu cadfaa ma suuragal aha oo haddii innaa macakum lagu cadfo waxay noqonaysaa fasaad filmacnaa inuu ka imanayo oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa waxay yidhaahdeen la jidhkiinnaanu nahay dheelleel keliyaan uga jeednay waxay kaloo yidhaahdeen baa macnuu ka dhalanaya allahu yastahzi'u bihim munaafiqiintuna damay odhan allahu yastahzi'u bihim marka idan maquulaadkii iyo hadalladii munaafiqiintu ku hadleen kama mid ahaa allaahu yastahzi'u bihim kama mid ahaa haddii lagu cadfi lahaana waxaa ka dhalan lahayd in waxyaalihii ay ku hadleen inay markaa ka mid tahay walaysa hada min maquulaatihim fa jumlatu allahu yastahzi'u bihim jumlada caynkaas ahi laa yasixu cadfuha calaa inna macakum ma asaxayso in lagu cadfo inna macakum in lagu cadfaa ma asaxayso liiqtidaa'ihi annahu min maquulihim waxayna u ansaxayn keensiga ay keensanayso waxyaalahay munaafiqiintu ku hadleen inay ka mid tahay inay keensanayso daraaddeed dhalashada taasi ay ka dhalanayso inay u ansaxayn munaafiqiintuna kumay hadlin allahu yastahzi'u bihim iyagaa loogu goodiyey oo ciqaabtaa loo ballanqaaday ciqaabtaa in lagu ciqaabaayo iyagaa loo ballanqaaday marka mawdicaasoo kale in lagu cadfaa dee ma bannaanayn saasaan loogu cadfin walaa calaa jumlati qaaluu jumlada qaaluu in lagu cadfaana ma suuragal aha an laba mawdic baa ka suuro lahayd haddii cadaf la keeno in lagu cadfo qaaluu iyo innaa macakum in lagu cadfo qowlka in lagu cadfo iyo jumlada qawliyada ah iyo maquulka in lagu cadfo maquululqawlka maquululqawlka in lagu cadfaa ma suuragal ahoo maquulaadkii munaafiqiinta kama mid ahaa allahu yastahziu bihi inay sidaa yidhaahdeen in lagu cadfaana oo qaaluuda in lagu cadfaa ma dhici kartaa may iyaduna ma dhici karta oo waxayna u dhici karan liiqtidaa'ihi keensiga ay keensanaysa daraaddeed ay ka dhalanayso ana istihzaa'a allaahi bihim muqayadun bixaali khuluwihim ilaa shayaatiinihim in dheelleelka ilaahay ku dheelleelayaa ku gaar yahay oo ku xidhan yahay xaaladda ay la khaali noqdaan shayaadiintooda keliya markaasuun ilaahay inuu ku dheelleelayo mar kale aanu ku dheeldheelaynin ayaa ka dhalan lahay dee loogamana jeedo wakhtigaa in lagu gaar yeelaayo waqhtiyadu ilaahay ku dheelleelaya dee waxaa ka mid a ah aakhira weliba cuquubada aakhira loo jeedaayo aakhiro inuu ku dheeldheelayo ayaa mutabaadiloo soo degdegaysa haddii qaaluun lagu cadfana waxay noqonaysaa idaada shardiyada ah jawaabteedii in lagu cadfay jawaabu shardi wixii markaa lagu cadfaana jawaabu shardi buu noqonayaa marka macnuhu wuxuu dhici lahaa markay la gaar noqdaan shayaadiintoodu iyaga u tagaan sidaana waa odhanayaan ilaahayna markaa waa ku dheelleelayaan marka fasaad fi lmacnaa baa markaa ka imanaysa ile qayd lagu qaydaayo wakhtiga ilaahay ku istiisaayo ama ku dheelleelayo xaalkay shayaadiintooda la khaali noqdaan baa meeshii ka imanaysa wa yuqaalu bayna aljumlatayni fi hada almawdici tawasutun bayna alkamaalayn waxaa la yidhaahdaa noocanna labada jumlo dhexdooda waxaa ku sugan mawdican dhexdhexaysi labada kamaal ay u dhaxayso labada kamaal maxaa loo jeedaa kamaalu itisaal iyo kamaalulinqiaac maca khiyaami almaanic iyadoo weliba ay jirto maanic meesha inuu ku sugan yahay marka in lagu daro maca qiyaami almaanic ayaa fiican oo maanica ah hadda diidayana waa inoo tilmaama waxaa kaloo laga cabbiraa bayna bayn bayna bayn marka leeyahay waxaa looga jeedaa dee labadii kamaal bay udhaxaysaaoo labada yani labada bartankooday ku suganta mar hadday bayna bayn tahayna waxay noqonaysaa iyaduna inay mamnuuc noqoto marka calaa kulli xaal khulaaso ahaan shan suuro ayaa fasligii waajib yahay shantaas suura waxay ku khulaaseeyaan kamaalulitisaal iyo kamaal inqitaac bilaa iihaam iyo kamaal itisaal iyo kamaal inqitaac iyo tawasudun bayna alkamaalayn shantii suura saasay ku dhantay laba waa kamaallo labana waa shabahaado midna waa ka dhexeeya labada ka dhexeeya mid waa kamaalulitisaal waa kii ugu horreeyey oo itixaadun taammun baa ka dhexeeya midna waa kamaalu inqiaac oo tabaayunun taamun baa ka dhexeeya midna mid buu u eg yahay oo midna kamaalu itisaal kuu eg yahay oo shibu kamaal itisaal weeye midna waa shibu kamaal inqiaac suurada shanaad waxay noqonaysaa tawasutun bayna alkamaalayn ay bayna kamaal itisaal wa kamaal inqiaac saasuu noqonaya shantaas suura waa yahay su'aal aayaddan waxaynu aragnay waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum innamaa naxnu mustahzi'uun maxaa labada la ysugu cadfi waayey innaa iyo innamaa labada jumle ee midna innaa ka bilaabanto midna innamaa ka bilaabanto labadu mid waliba maquulaadkii munaafiqiinta ay ka mid yihiin maxaa la ysugu cadfi waayey sababta cadafka looga tegay waa maxay qaaluu innaa macakum innamaa naxnu mustahzi'uun yaa ka jawaabaya ha ya waa kamaalu alitisaal oo maxay noqonaysaa yacani waxay sii caddaynayaan oo bayaaminayaan siday markaa iyaga ula jiraan markaasay leeyihiin kuwan kale markaannu hadalka ku lahayn mu'miniinta aanu ku lahayn aamanna waannu iskaga dheelleelaynay marka waxay noqonaysaa kamaalu itisaal baa ku sugan sidaas aawadeed baa innaa macakum iyo innamaa naxnu mustahzi'uun laysuga cadfi waaye wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk